بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التوابع باب التوابع cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa bogga saddex boqol iyo siddeed iyo toban tawaabicda ayaynu ka hadlaynaa oo shantii taabica sida nactiga iyo cadfulbayaanka iyo cadfu iyo tawkiidka iyo beddelka atawaabic waa jamcu tagsiir mufradkiisuna taabic buu ahaa taabic taabica waxaa lagu tacriifiyaa alismu almushaariku limaa qablahu fii icraabihi muطlaqan alismu alismu marka la leeyahay alkelimana waa la odhan karaayo ismigu maadaamuu u badan yahay isaga ayaa la magacaabay laakiin taabicu xaraf buu noqon karaa oo ismi buu noqon karaa oo ficil buu noqon karaa alismu waa ismiga almushaariku la wadaagsanaya limaa qablahu ka ka horeeya fii icraabihi xagga icraabta mutlaqankii oon la kala qaadayn halkaa aynu alismu nidhi ayaa alkelima la odhan karaa kelmadda la wadaagsanaysa icraabka waxaa ka horeeya iyadoo mutlaqan ah ama kelmaddu ismi ha ahaato ama kelmaddu ficil ha ahaato ama kelmaddu xaraf ha ahaato tawaabicdu haddii ay kulmaan oo hal jumlo ood ku hadlayso laga helo nactigii iyo bayaankii iyo tawkiidkii iyo beddelkii yaa mudan in la horraysiiyo yaase la dembaysiina tawaabicda oo dhan hoosta hoose sheekhu tartiib buu inoo sheegayaa ay leedahay wuxuuna yidhi ina tawaabicayn ja'aad biajmacihaa warumta taxwi min atartiibi maa nuqilaa fancat wabaayin waakid abdilaana waji بالعطف بالحرف نلت العلم والعمل إن التوابع توابعdu in jaaءad haddii ay timaaddo biajmacihaa dhammaanteed tawaabicda oo dhani hadday timaaddo oo warrumta aad doonto taxwi inaad garato ama aad koobto mina tartiibi tartiibinta maa nuqilaka la soo naqliyey sida loo kala horraysiinayo haddaad doonayso inaad barato fancad nactiye oo marka hore nactiga soo horraysiiye wa bayaami oo cadfulbayaanka ku xijisiiye wa akid tawkiidi oo tawkiidka ka saddexaad ka dhig abdilanna beddel oo ka afraad bedel ka dhig waji'l waxaad la timaadaa bilcadfi cadaf bilxarfi xaraf la yskugu cadfo ka shanaad nilta gaadh ilaahay idankii alcilma cilmi iyo walcamala camalkiiba ilaahay idankii gaadh tawaabicda shanta ah waxa ugu mudan in hadalka la horraysiiyo nactiga waxaa ku soo xiga cadfulbayaanka waxaa ku soo xiga tawkiidka waxaa ku soo xiga beddelka waxaa martabada ugu dambeeya fadhiya cadfu nasaqa ama cadafka xuruufta shantaa ayay noqonaysaa sida loo kala horraysiinayo baabu tawaabici baabkii tawaabicda waa baabkii tawaabicda kani yatbacu waxa raaca maa qablahu ka ka horeeya fii icraabihi icraabkiisana waxa ku raaca khamsatun shan qodob shan qodob baa waxa ka horeeya icraabka ku raacaya atawaabicu tawaabicdu cibaaratun waa mid laga cibaaraynayo can ilkelimaati kelmadaha laga cibaarayn allatii kelmadaha oo laa yamasuhaa una taabanaynin al alcraabu icraabku uuna taabanaynin ilaa calaa sabiili tabac dariiqa raacidda ligayrihaa gayrkeed ay raacayaan a mooyaane wahiya kuwaasi khamsatun waa shan qodob annactu waa nactigii wa ta'kiidu iyo tawkiidkii wa cadfulbayaani iyo cadfulbayaankii wa cadfunasaqi iyo cadfunasaqii walbedelu iyo bedelkii shantaa qodob ayaa tawaabicda ayaa icraabka kaka horeeya ku raaca wacaddahaa wuxuu ku tiriyey azajaajiyu sheekha zajaaji la yidhaa iyo wagayruhu kayrkiiba waxay ka dhigeen arbacatan nafar oo cadafka ayay yidhahdeen cadfulbayaan iyo cadfunasak yaan lanoo nanoo kala qaadin wa adrajuu waxay hoosgeliyeen cadfalbayaani cadfulbayaanka iyo wa cadfa nasaqi cadfunasaqa taxta qowlihim qowlkoogay hoosgeliyeen alcadfu ay yidhaahdeen ereyga alcadfu ah ayay hoosgeliyeen alawalu ka koobaad haddaba annactu nactigii weeyi nactigiibaa cashirkeennan u horeeya annactu nactigu huwa isagu ataabicu waa raace almushtaqu lasoo ishtiqaaqday aw ilmu'awalu bihi ama lagu awilayo oo dib loogu celinayo almubaayinu oo khilaafaya lilafdi matbuucihi la raacihiisa lafdigiisuu khilaafayaa u fiirso nactiga maxaynu ku tilmaannay ereyga nactiya iyo ereyga sifada ah rag badani sifay door bidaan oo nactiga maba jeclaystaan inay nacti sameeyaan sifo ayay door bidayaan haddaba nacti iyo sifo kaynu nidhaahnaba waa tilmaan tilmaantaasi waxay raacaysaa waxaa yeelanaya la tilmaame ka horeeya nacti baa la odhani ama sifaa la odhan waa tilmaan haddaan idhaa maalan miiskii casaa oo miiskani hor yaalla casaan ku tilmaamo casidu tilmaan bay noqon miiskuna la tilmaamuu noqon icraabka iyo xarakada inay ka midoobaanna waa shay daruuriya haddaan idhaa maalan kitaabkii weynaa kitaabku waa la tilmaame weydin weyniduna waa tilmaan icraabka inay ka midoobaanna waa mid daruuriya oo lagama maarmaan ah oo nactigii wey nacti iyo mancuud waa nacti iyo mancuud mancuudku waa la tilmaamaha nactiguna waa tilmaanta waxaa kaloo labadaa magac udhigma u dhigma sifo iyo mawsuufba u dhigma sifadu waa tilmaanta mawsuufkuna waa la sifeeyaha oo la tilmaamaha ah labadaa magac waxa wanaagsan baa la yidhi sifada ayaa wanaagsan nactigana waa laga habboon yahay sababtuna waxa weeye tilmaanta waxa qaadanaya khaaliq iyo makhluuqba waxaad odhanaysaa sifatullah waxaanaad odhanaysaa sifatu muxamed sala allahu alayhi wasalam laakiin nacti markay tahay khaaliqa laguma tilmaamo oo lama yidhaah nactullaahi lama yidhaah laakiin makhluuqa nactu muxamedin baad odhan sala allahu alayhi wasalam maadaamoo nactigu uu makhluuqa u gaar yahay sifaduna khaaliq iyo makhluuqba ay gelayso yeelanayso waxa haboon baa la yidhaha baabkan khaaliq iyo makhluuq bay waa la tilmaamiye baabka sifada in la qaato oo cunwaanka asifa la yidhaah haddaba sheekheennu asifa ma odhanine anactu buu sheekheennu yidhi anactu ragga qaar cagsiye ayaa jira laakiin asifa baa inoo wanaagsan alawal annactu annactu nactigu wahuwa nactigu ataabicu waa raace ka ka horreeya ayuu raacayaa almushtaqu waa la soo ishtiqaaqdo waa la soo jeexday shay kalaa laga soo jeexday awil ilmu'awalu bihi ama waa lagu awilayaa oo shay lasoo jeexaybaa dib loogu celinayaa ta'wiishu waa ku fasirid almubaayinu wuxuuna khilaafaa lilafdi matbuucihi matbuuciisa oo la raacihiisa ah lafdigiisa ayuu khilaafaya culima nactigu saddex qodob nactigu saddex qodob ayuu a daruuriya in laga helo horta kow waa inuu taabic yahay laba waa inuu mushtaq yahay ama mu'awalu bihi saddex waa inuu mubaayin lilafdi matbuucihi yahay saddexdaa maxaa looga jeedaa taabic markaan leeyahay erey ka horreeyuu icraabka ku waafaqayaa uu mufradnimada ku waafaqayaa uu dhedignimada ku waafaqayaa uu labanimada ku waafaqayaa uu jamacnimada ku waafaqayaa adigu toban qodob baa jira nactiga xaqiiqigiihi uu toban qodoboo mancuudkiisa uu afar ka kaga waafaqo waa daruuri toban qodob afar ka mida inuu mancuudkiisa ku waafaqo inuu ku raaco markaan idhaha jaaa muxamedun alcaaqilu waa la fahmayaa inayna carabi ahayn haddaan idhaa jaaa muxamedun alcaaqilatu jaaa muxamedun alcaaqilatu waa la diidaya alcaaqila war malaha hadalkaa waxbaa ka khaldan baa la odhanaya jaaa muxamedun alcaaqilatu waayo caaqiladu waa nactiye mancuudka muxamed ah labnimada iyo dhadignimada inay ku waafaqdaa la doonayaa haddaba muxamed waa dhab eh waa lab e alcaaqilatu maxaad dhadig uga dhigtay waa inaan maxay idhaha jaaa muxamedun alcaaqilu haddaan idhaha jaaءat faadimatu alcaaqilu ka waran jaaءat faadimatu alcaaqilu iyadana waad fahantay khalad inuu ku jiro ilay nactigu taabic buu ahaaye oo ka ka horreeye dhadignimu ku raacayeye awey dhadignimadiiba iyadana lagu odhanaya jaaءat faadimatu alcaaqilatu haddaan idhaha maalan jaaa muxamedun alcaaqila oo qadcina aanan ula niyoonin maxamedkana haddaan lacaqligaa lagu tilmaamin aan la garanaynin oo maxamedyo badanoo qaar waalan yihiin baa meesha jooga alcaaqiladaa lama qadcin karo haddaba lama kordhabi karo waxaad fahmaysaa jaaa muxamedun alcaaqila inay khalad tahay oo xaggey khalad ka noqotay alcaaqiladani waa nacti muxamedna waa mancood aaway ecraabkii baa lagu odhanayaa muxamed wuu godnaaye alcaaqila maxaad u godi weyday jaaa muxamedun alcaaqila waa khalad weeyi waa inaan maxay idhaahdaa markaa jaaa muxamedun alcaaqilu waa inaan idhaahda alcaaqilu haddii laakiin maxamed quraba lagu og yahay meeshanaad ka sheekaynayso ereyga caqliga ana tilmaantaana loola yimaado liliidaax oo ayna ahaynba lilixtiraasba aan loola imanin waxaa la heli karaa in alcaaqila layska yidhaa oo layska kor dhigo oo mafcuulun bihi laga dhigo ficilkiisu xadfan yahay waana toddobada jeer ee ficilka waajibka loo xadfo taabica waad ila fahanteen qodobka labaad ee nactiga laga rabaa waa inuu noqdo almushtaq mushtaq aw ilmuawala bihi waa inuu yahay mushtaq aw ilmuawalu bihi haddaba mushtaqu waa ismi faacil sida inoo muuqda oo ishtaqa baa laga keentay ama ismi mafcuul waa isku dhawaaqoone ishtaqa waa iftacala oo mudaacaf ka timid haddaba mushtaqun marka la yidhaah cilmi idil baa jiro oo sida naxwuhu u madax bannaan yahay oo cilmulishtiqaaq la yidhah oo cil ishtiqaaqoo qura ka hadla ishtiqaaqu ama kabiir ha noqdo ama saqiir ha noqdo ama ha noqdee fanni madax bannaan sida naxwaha oo cilmul ishtiqaaq la yidhahyo kutubtiisa leh ayaa jira haddaba ishtiqaaqa marka la doonayo waa dhambalasho ereygan meel laga soo jiitay ama meel laga soo keensaday oo laga soo xogtay waa inuu ereygani uu jiro maalan markaan idhaahdo wuu cunay dee meel baa laga keenay wuu cunayda cunid baa laga keenay cunid kolkaa wuu cunaydu waa mushtaq waa erey meel laga keentay wuu cunayaadu waa erey meel laga keentay cuntu waa erey meel laga keentay waxaa asal waxa u wada waa maxay waa cunid baa asal u wada ah infinitifkiisu ama main feebkiisu waa cunid weeyi ama asalkiisu masderkiisu waa cunid weeyi cunid asalkii waa cunid waxaan doonaynaa haddaba maadaama cunidaa iyada mushtaq lama yidhaah shayga masderkaa mushtaq lama yidhaah isaga mushtaqu minhu baa la yidhaahdaa waa ka wax laga jeexdaa la yidhaahdaa mushtaqu minhu kolka mushtaqu waa ka laga qaadanayo darbi oo garaaca mar daraba baan ka ishtiqaaqanaynaa marna yadribu baan ka ishtiqaaqanaynaa marna idrib baynu ka ishtiqaaqanaynaa marna daaribun baan ka ishtiqaaqanaynaa marna madruub haddaba waa inuu sifadu mushtaq waa inuu yahay shay laga soo ishtiqaaqday maxay masder laga soo ishtiqaaqday mushtaqu wuu fara badan yahoo ficilkaa mushtaqahe waxaa looga jeedaa nactigan ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo sifatu lmushabaho iyo amhilatu mubaalaqa iyo ismu tafdiil kuwaasaa nacti noqda waa shan qodob haddaba nactiyaa noqda baynu nidhi shan ereyoo laysku geeyey baa nactiya waa ismi faacil waa ismi mafcuul waxa weeye amhilatu lmubaalaqa waa sifatu lmushabaha waa ismu tafdiil shantaa marka laysku geeyo waxaynu odhanaynaa shantani waa mushtaq shantaasaa af carabiga nacti noqda ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo amhilaة اmubaalaga iyo sifaة اmushabaha iyo ismu tafdiil ismu tafdiil shalay baan soo dhiganaynaan u malaynaya ismi faacil iyo kuwa kalena waan soo dhiganay dhammaan waan soo dhiganay shantaba shantaba waynu soo dhiganay shantaasunbaa culima haddaba nacti noqonaysa ogaada shantaa waxaan ahayn oo nacti noqdaa ma jiro hadduu jirana waa muawel muawel muawelku waa ismu ishaaraha oo kale ismu ishaaruhu waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar nacti kuu noqdo oo tidhaahda nacti baan ecraabayaa marka lagu idhaama isagaa mushtaqa ismi mafcuul oo mushaaru ilayhi aad ku awili mushaaru ilayhi baad ku awili qodobka labaad almushtaq buu ahaa awil mu'awalu bihiyo shantaasaa looga jeedaa qodobka saddexaad almubaayin lilafdi matbuucihi baynu nidhi almubaayin lilafdi matbuucihi almubaayin lilafdi matbuucihi markaynu nidhaahno maxaynu talow ku tilmaannaa almubaayin lilafdi matbuucihi waxaa lagama maarmaana nactigu ama sifadu inay la sifeeyaha xagga xuruufta ay ku kala duwan yihiin oo xuruuftoodu ayna isku mid ahayn isku lafdi inayna ahayn jaaa muxamedun alcaaqilu sifadu waa caaqil oo cayn iyo alif iyo qaaf iyo laam weeye la sifeeyuhuna waa muxamed ma isku xuruufbaa caaqil iyo muxamed saa waa inay u kala duwan yihiin hadday iswaafaqaan baa la diidayaa oo waan arki doonaa saddexdaa qodob baa culima lagama maarmaana in nactiga laga helo waa inuu taabic yahay waa inuu mushtaq yahay ama mu'awalu bihi waa inuu mubaayin lilafdi matbuucihina yahay waa saddex qodob oo lagama maarmaana annactu nactigii wa huwa nactigu ataabicu waa taabica iyo raacaha ka ka horreeyuu raacayaa icraabka oo saddex wejiyo wuu ku raaci mid ahaan ifraad iyo taniiya jamac saddexdaana mid ahaan buu ku raaci tadkiir iyo ta'niis mid ahaan ku raaci tacriif iyo tankiir mid ahaan buu ku raaci hadduu xaqiiqi yahay ataabicu markaynu leenahay waa intaasaa soo hoosgelaya waa raace almushtaqu waa la ishtiqaaqdaayo mushtaqa waxaa looga jeedaa shantii wasfi wasfiga shantiisa waa la garanayaa awil muawalu bihi amase waa lagu awilayaaba mushtaqaa ayaa lagu awilayaa oo waa mu'awalu bihi waa markuu ismu ishaare iyo yahay ayuu mu'awalu bihi inoo noqon almubaayinu wuu khilaafayaa nactigu lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa ayuu khilaafayaa matbuuca oo la raacaha ah isku lafdi ma aha bal sharaxa intaaan eegno ataabicu taabicu jinsun waa jinsi kelmadda jinsiga nimanka falsafadda la yidhaahbaa isticmaala marka shay la tilmaamayo waxay daruuri ka dhigeen tilmaantaadu inay jinsi iyo fasal wadato jinsi iyo fasal jinsiga waxaa loo yaqaanaa ereyga looga bartay inuu wax badan soo galo gudihiisa fasalkana waxaa loo yaqaanaa shayga looga barta inuu wax saaro haddaba jinsiga ka ka baxa kharaja bihi lama yidhaa kharaja canhu baa la yidhaha xagga falsafada kharaja bihi iyo kharaja canhu farqi baa u dhaxeeya marka falsafada la joogo kolkaa jinsigu waa shayga wax soo gelinaya ayaa jinsi la yidhaah fasalna ka wax saaraya ayaa la yidhaahdaa ataabicu taabicu jinsun waa jinsi yashmalu wuxuu koobsan atawaabica tawaabicda alkhamsata ee shanta ah taabic markaan idhaa shantii taabicba way soo gelayaan waa sifadii iyo cadfulbayaankii iyo tawkiidkii iyo bedelkii iyo cadfunasaqii nasaqii walmushtaqu aw ilmu'awalu bihi mushtaq ama mu'awalu bihi markaan idhaa waa fasal oo mukhrijun wuxuu saaraya eeg ka hore waxbuu saarayaa laguma odhan ka hore yashmalu baa loo yaqaanaa inta badan way jiraan wax ka baxaa laakiin yashmalu baa ka hore looga batay xagga jinsiga marka la joogo fasalkana mukhrij baa loo yaqaanaa jinsigaa haddaba hadduu ka baxo kharaja canhu baa la isticmaalaa sida caadiga ah kharaja canhu wlmushtaqu aw bihi shardiga aynu nidhi waa inuu mushtaq yahay ama lagu awilayo mukhrijun wuxuu inaga saarayaa ilen waa fasal eh libaqiyati tawaabici tawaabicdii soo hadhay oo dhan buu saarayaa mushtaq aw bihi o bal hadda waxaad soo qaadataa cadfu nasq jaaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaa caligaasi taabici wuu yahaye dee sifo ma aha oo maxaa diidey dee caligu mushtaq buuna ahayn jaaa muxamedun waa axmedu axmedkani mushtaq ma aha jaaa muxamedun waa ismaaciil ismaaciil mushtaq ma aha maadaamoo ismaaciil uuna mushtaq ahayn dee noqon maayo sifo haddaan soo qaato tawkiidka oon idhaa jaaa muxamedun nafsuhu ereyga nafsuhu waa taabic oo ka ka horreeyay taabicu tahay laakiin maxaa ka dhiman mushtaqii mushtaqu shan buu ahaayo shantii midna ma aha waa tawkiidkii haddaan beddelka soo qaato oon idhaahdo ra'aytu alqowma nisfahum ereygaa nisfahumihi waa taabic laakiin la soco oo sifo ma aha oo dee mushtaq bayna ahayn haddaan soo qaadanno bayaankii oon aqsama billaahi cumaru abuuxafsin idhaa ereyga abuuxafsin ma ee waa taabic laakiin maaha ma aha sifo dee mushtaq buuna ahayn afartaasba waxaa inaga saaray mushtaqii erigaa mushtaqa ah awil muawalu bihi afartaasay inaga saartay sifadii unbaa soo hadhay iyo tawaabicda qaar ka mida mukhrijun wuxuu inaga saarayaa libaqiyati tawaabici tawaabicda soo hadhay oo dhan oo fa innahaa tawaabicda soo hadhay laa takuunu noqon mayso mushtaqatan mid la ishtiqaaqanayo walaa mu'awalatan bihi iyo mid lagu awilayo toona alaa taraa war miyaadan ogayn ama miyaadan arkayn annaka adigu taquulu inaad odhani fi tawkiidi tawkiidka dhexdiisa jaa'a alqowmu qoomkii ayaa yimid ajmacuuna dhammaantood ereyga ajmacuuna waa tawkiid qoom buu tawkiidinayaaye mushtaq ma aha mu'awalu bihina ma aha wa jaa'a zaydun baa yimid zaydun baa yimid zaydka dambe waa tawkiid lafdiya ka horena tawkiid macnawiya buu ahaa haddana noqon maaya maxay noqon maayo sifo waayo mushtaq buun ahayn wa filbayaani bayaanka iyo walbedeli beddelka dhexdoodana waxaad odhan jaa'a zaydun zayd baa yimid abuu cabdilaahi baa yimid waa beddelkii ama jaa'a zaydun zayd baa yimid abuu cabdilaahi ahaa waa bayaankii oo tusaalahaasi keligii ayaa lagu macnayn karaa marna bayaan marna lagu macnayn karaa bedel haddaba abuu cabdilaahigaasi ma aha sifo taabic wuu yahe mushtaq buun ahayn iyo mu'awalu bihi wa fii cadfi nasaqi cadfunasaqana waxaad odhan jaa'a zaydun wa camrun baad odhan ereygaa camar ihi waa magac qof mushtaq ma aha sidaa darteed sifa inoo noqon maayo fatajiduhaa waxaad heli intaba tawaabica iyagoo raacaya ka ka horreeya jaamidatan oo wada jaamida wa kadaalika kaa waxaa la mida saa'iru amhilatihaa tusaalayaasha soo hadhayna waa saasoo kaluun walam yabqa inooma soo hadhin ila tawkiidu tawkiidka al lafdiyu ee lafdigaa ah mooyaane tawkiidka lafdigaah jaaa zaydun zaydun markii dhaweydan lahayn fa innahu tawkiidka lafdigiihi qad yajii'u qad hadday mudaaric gashay maxay faa'iidayn jirtay qad mudaaric ku jirtaa waa taqliil wey waa yari bay sheegaysaa fa innahu tawkiidka lafdigiihi qad yajii'u waxaa la arkaa inuu yimaado mushtaqan isagoo mushtaqa ka qawlika qowlkaagoo kaleba weeyi jaa'a zaydun zayd baa yimid zaydkii alfaadilu fadliga lahaa alfaadilu fadliga lahaa alfaadiluda hore waa nacti alfaadiluda dambena waa tawkiid oo ta hore ayay tawkiidinaysaa alfaadilu alfaadilu labada faadil baa istawkiidinaya sida inoo muuqda waana mushtaqdi waa ismi faacil alawalu ka hore nactu nacti weeyi waa alfaadilka ka hore wathaani ka labaadna tawkiidun lafdiyun waa tawkiid lafdiya falihaadaa sidaa darteed maadaama alfaadiluda dambe ay tahay maxaanku dhaa taabic ay haddana mushtaq tahay waxaa loo baahda in layska saaro oo nactiga laga saaro falihaadaa sidaa darteed akhrajtuhu waan saaray faadilkaa biqowlii hadalkayagaan ku saaray almubaayinu lilafdi matbuucihi shardigii ahaa nactigu waa inuu khilaafaa taabica lafdigiisa wuxuu inaga saarayaa tawkiidka lafdigiihi markuu mushtaqa yahay jaaa zaydun alfaadilu alfaadilu buu inaga saarayaa oo alfaadilu oo taabica oo alfaadiluda hore matbuuc u ah lafdigoogii baa iswaafaqay sidaa darteed haddana maaha ma aha sifo waa inay sifada iyo mawsuufka lafdigoogu iskhilaafaan buu sheekhu ina yidhi jaaa muxamedun alcaaqilu alcaaqilu iyo muxamed inay iswaafaqaan buu diidan yahay oo tawkiid lafdiyay noqon kartaa markaa ah. fa in qulta haddaad tidhaa qad yakuunu taabicu taabicu wuxuu noqdaa almushtaqu ee mushtaqa ihi ayra nacti nacti ayrkii taabic mushtaqo ayaa nacti aan noqonayna wax kala noqon mihaalu daalika kaa tusaalihiisu filbayaani bayaanka cadfulbayaankuu ku jiraa walbedeli iyo bedelka mihaalu daalika fi lbayaan walbedel qowluka waa qowlkaaga qaala abuu bakrin isidiiqu baa tidhi qaala wuxuu yidhi abuu bakrin abuu bakar abuu bakarkii asidiiqu runta badnaa ereygaa asidiiqu ah hadda sifaan ku macneeyeye waxaad ku macnayn kartaa haddaad doonto bayaan oo maxaad odhan qaala wuxuu yidhi ama waxaad ku macnayn kartaa bedel qaala abuubakrin abuubakar wuxuu yidhi asidiiqu run badanihii wuxuu yidhi hadda waa bedel baan ku macneeyey ereyga sidiiqna waa amhilatulmubaalaqo oo waa sifo mushtaqa waana bayaan bedel bay inoo noqotay maxaad ka yeeli baa lagu odhan karaa taa wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi alfaaruuqu ahaa ahaa haddaan idhaana cadfulbayaan baan ka dhigay alfaaruuqu toorana beddel baan ka dhigay ta dambana bayaan baan ka dhigay alfaaruuqna waa amhilatulmubaalaqa oo berigii dhoweyd ee amhilatulmubaalaqada aan maraynay waxaynu nidhi culimmada naxwuhu shan wasan bay sheegaan oo mubaalaqadu ay leedahay culimmada sarfiguna imisay sheegaan baynu nidhi shan iyo toban bay sheegaan faaruuqani waa faacuul oo maynaan soo marin maalmihii dhoweyd waa kuwii sarfiguuni sheegi jireen ee naxwaha aan lagu sheegi jirin waxa weeye waa amhilatulmubaalaqa faaruuqu wa fii cadfi nasaqi cadfu nasaqana waxaad odhan ra'aytu waxaan arkay kaatiban nin wax qora wa shaaciran iyo nin gabya awey hadda cadfu nasaqa ka la cadfayaa waa shaaciran ka lagu cadfayaana waa kaatiban haddana labadan kelmadood markaan kaatibka iyo shaacirka aan soo qaadanno labadan kelmadood ka dambee shaacirka ahi wuxuu inoo noqonayaa mushtaq isagoo cadafkii ku jiro ayuu mushtaq yahay sida noo muuqata waa mushtaq cadafkiina waa ku jiraa haddaba su'aalaha haddii lagu weydiiyo oodi weydiisid aniga qultu waxaan ku odhanayaa jawaabta asidiiqu ereyga sidiiq ah iyo walfaaruuqu ereyga faaruuq ah wa in kaanaa ha ahaadaan mushtaqayni kuwo lasoo ishtiqaaqday ilaa annahumaa iyagu saaraa waxay noqdeen laqabayni naanays cala alkhaliifatayni labadii khaliif bay naanays u noqdeen radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raalli ahaadee laaxiqayni waxay haleelayaan laaxiqayni iyagoo haleelaya bibaabil aclaami baabkii calamyada ayay haleelayaan waxay noqdeen laqabayni laaxiqayni bibaabi aclaam calam bay iska noqdeenoo waxa la ilaaway mushtaqnimadoodii oo mar hadday naanays noqdeen waa magac labada saxaabi leeyihiin mushtaq baa loola niyooday waa ka zaydin wa camrin oo kaleba zaydin iyo camr ereyga zayda miyaadan xasuusnayn in masder laga keenay haddama masdernimadii baa loo jeeda saada wuu kordhay zaydan kororh bay ahayd kororhka laftiisay ahayd kororhkii loogama jeedee nin baa magac looga dhigay waa sidaasoo kaluun sidiiq iyo faaruuq ereyga shaacira haddaba maxaa laga yeeli ra'aytu kaatiban wa shaaciran qoraa haddana gabyaya ayaan arkay markaa tidhaa wa shaaciran kelmadda shaacirihi fi lmithaali lmadkuuri tusaalahan sheegan nactun waa nacti xudifa la xadfay mancuutuhu mancuudkiisa wadaalika almancuutu mancuudkaa ayaa huwa almacduufu macduufka ah ka la cadfay ee macduufki ihi ma aha shaacirka ismiga faacil eh waa rajul hortii xadfan oo waxay ahayd ra'aytu rajulan kaatiban wa rajulan shaaciran labada meeloodba rajul baa ka maqan ra'aytu waxaan arkay kaatiban nin qoraaya markaa tidhaa waxay ka dhigan tahay ra'aytu waxaan arkay rajulan nin ninka oo kaatiban qoraaya wa shaaciran markaad leedahayna wa rajulan shaaciran bay ka dhigan tahay nin gabayaa ah rajulkaasaa labada jeerba ayaa noqonaya ka macduufkaa ah ama macduufu calayhiga waad aragtaa halkaa wa kadaalika saasoo kalunbuu kaatibana yahay laysa mafcuulan mafcuul ma aha filxaqiiqati dhab ahaanta innamaa huwa isagu waxa weeyi sifatun sifo weeyi oo lilmafcuuli mafcuulka u sugan waal aslu asalku wuxuu ahaa ra'aytu rajulan kaatiban warajula shaaciran mas'alada xagga balaaqada ayaa aada loogu sharxaa balaaqada marka laga hadlayo qasriga balaaqada gebigeega qasri baa lagu soo ururiyaa ilaa saddex kun oo qaybood bay ayuu qasriga quri noqdaa saddex kun oo suuruu yeeshaa saddexda kun ee suuree qasrigu leeyahay mas'aladani xidhiidh bay la leedahay oo marka la baadhayo meesha ama iijaazka iijaazka cafwan iijaaz iyo inaab iyo musaawaad marka la baadhayo qolada ereygan xadfan keenaysa meeshu iijaaz bay ka dhigi doonaan qolada ereyga xadfan nisyan mansiyan ka dhigaysa ee qolada su-aasha weydiinaysa iijaaskay meesha ka saarayaan laakiin waxaa la qaatay inuu meesha iijaaz ku jiro oo hadalkan lagu hadlay iyo macnaha la isticmaalayaa ay kala badan yihiin macnaha badan ereye xadfan buu macnahoogii joogaa bay ka dhigan yihiin markaa erey xadfan ayuu haddana macnihiisii joogaa sida rajulka oo kale talow ujeeddada iyo hadafka nactiga loo sameeyaa waa maxay marka la doonayo in nacti la sameeyo ujeeddaa laga wataa layskama sameeyo u nactiga hadafka laga leeyahay nacti samayntu waa maxay waxa weeye mas'aladan iyo hadafkan halkan lagu sheegayo culimmada fuqahada a faa'iidaa ugu jirta waayo faqiihu hadduuna nactigaba garanaynin dee mas'aladuu sheegaya lafteedaa kala dhantaalan sababtuna waxa weeye waxa weye mas'aladan markaad doonayso inaad sheegto waa inaad qeydka ay wadato aad raacisaa nactigu waa qeydkii shaygu uu wadanayey waa qeyd shayga loo yeelayo waxaa la odhan jiray xilligii cabbaasiyiinta marka qaadiga maxkamadda loo dooranayo hadduu qeyd meesha keeno yaan la imtixaanin qeyd hadduu su-aal baa la weydiinayaa hadduu su-aashaa tawjiihaad u sameeyo uu yidhaah hadday saa u dhacdo ee xukun gaaraya hadday saa u dhac haddayba hadduu meesha markuu quyuud meesha keeno waxaa la fahmayaa nin wax fahansan inuu yahay laakiin hadduuna qofku wax fahansanayn uu isku wada qaadi uun aa waxaasi ma banaana waxaasi waa wuu bannaan yahay eeg meeshu tafriicaadkay lahayd buuna geranaynin quyuuddii gelaysay buuna geranaynin kolka ha isku wada xambaaro un ha isku wada duuduuba uun kolba dhinac buu u tuuraya kolka waxaan uga soconnaa nactiga hadaf iyo ujeeddaa loo keenaa horta nactigu waa tilmaan tilmaantana saddex ujeeddo ayaa ugu waaweyn marka shay la tilmaamayo ama shay baa la yska saarayaa ama shay kaa baxayey baa la soo gelinayaa ama waa oo tawkiid baa la faa'iidaynayaa saddexdaa ujeeddo weeyey sida caadiga ah tilmaantu sideeda guud ama qeydkuba sida guud saddexdaas a ayaa ayaa laasim u ahaa mar waxaa la sameeyaaba inu nidhi waxbaa la yska saarayaa oo markaan haddaan idhaahdo waxa idhirbaaxay nin indhala ninka maxaan ku tilmaamay indhala'aan aan sow ma aha ninka waan tilmaamo indhala'aan baan ku tilmaamay kolka ninka la raadsanayo dembiga loo haystaa nin indhaqaba miyuu yahay nin indhaqaba miyuu noqonaya kala raadsanaya haddaan indhalaaan ku tilmaamo jawaabtu waa maya waayo waxay inaga saaraysaa indhala kii indhaha qabay bay inaga saaraysaa oo gebi ahaanba isaga xukunka meesha waa laga siibayaa waa hadduu indhala ku tilmaamo waa lilikhraaj haddaan maalan aan idhaahdo nin indhala markaan idhaahdo eeg nin baan idhi nin eeg waxaa moobeelkaygii qaatay nin baan idhi maalan ereygaa nin ihi cumuum baa ku jira wuxuu noqon karaa nin yar wuxuu noqon karaa nin weyn wuxuu noqon karaa nin ereygaa nin ah halkaa isagoo maraya dumarkii waan iska saaray saw ma aha oo dumarkii waan saaray qayd baan la imanayaa qayd ayaan raacinayaa suurtagal ka dhigayaa inay dumar yihiin nin baa igii qaatay hadda marya dumar buu xidhnaa baan ku idhi marya dumar laakiin laga yaaba inuu dee gabadh ba yahay kolkaa dharkan dumar markaan u sameeyo waxa ii soo gelaya erey wax iga bixi lahaa dumarka oo iyaga aan la qabsadeen boon la weydiiyeen ayaa la odhan lahaa dumarkana ha la waraysto ila intee dumar buu noqon karaaye waxaa dhici karta mararka qaar bayaanulwaaqic inuu yahay oo qur-aanka in badan baynu ku aragnay meele ilaahay le maa min daa'irin yatiiru bijanaaxayhi oo kale daa'irin wuu duulayaa baa la yidhi haddana yadiiru bijanaaxayhi baa la daa'ir lugaha ku duula weli maynu aragnay mise hadduu duulayo kolley waa laba baalun hadduu duulayaba waa laba baalun waa tawkiiduun markaa macnaheegu ilaahay intuu yidhi saddex dharaarood xaramka ku sooma xajka ku sooma ayaa la yidhi wa idaa rajactu toddobana markaad soo noqotiin iskugeyntii waa maxay markaa saddex iyo toddoba tilka casharatun kaamila baa la yidhi kaamila waa sifo waa toban dhammaystira toban naaqisa miyaa la arkay weli tobanka horta naaqis muu noqdaa ma noqdo de afcaal toban naaqisi ma jiro sidiisaba hadday tiradu tobanba tahay waa tobanuun way dhammaystiran tahay laakiin hadday sagaal iyo jajab tahay toban lama yidhaahe sagaal iyo jajab baa la odhan haddaba kaamiladan ilaahay subxaanahu wa tacaala cashirada uu raaciyey waa litawkiid ama libayaani alwaaqic baa la yidhaahdaa waxna inagama saarayso oo toban naaqisihi ma jiraan waxna inooma soo gelinayso waxay saaraysa iyo waxay soo gelinaysaa toona ma jiro haddaba nactigu faa'iide ayuu leeyahay oo waa qodob aad iyo aad muhiim u ah marka shayga nacti loo yeelayo ama la nactiyaynayo fuqahaadana dee waa lagu kala baxaaba ninku hadduu laba dumara qabo ama afar dumara qabo oo gabadh furo hadduu tilmaamo dee tilmaanta la raaci hadduuna laakiin tilmaamin dee isagaa loo tegayaayo bal magaca noo sheeg baa la odhan ilaahaybuu is ilaahay ilaahaybuu is ayaa loo daynayaa tuu furaya iyo tu marka dambe magacaaba hadday kala duwanaadaan tuu marka dambe magacaabo ilan marka hore ma magacaabine tuu dambe marka dambe magacaabuun baa la qaadana ilan tilmaantiibuu ka tegeye nactigiibuu ka tegeye laakiin hadduu marka hore mid uu yaro nacbaa u jeeday marka dambena ti ay raali geliso oo dadkii u magacaabo mid kale dee eg naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawallaa saraa'ir wixii sir ah ilaahay baa ku shuqul laakiin sida daahirka iyo alfaada unbaa inaga laynoogu talagalay inaan xukunka raacino taasi way kaa furantah iska daa unbaa la odhanaya markaa haddaba nactigu faa'iiduu leeyahay sheekheennu wuxuu yidhi kow takhsiis baa ka mida faa'iidadiisa laba tawdiix baa ka mida faa'iidadiisa saddex madxi baa ka mida faa'iidadiisa afar demi baa ka mida faa'iidadiisa shan taraxum baa ka mida faa'iidadiisa lix tawkiid baa ka mida faa'iidadiisa markaad shay tilmaamayso lix qodob iyo lix ujeeddo ayaynu tilmaanta ula imani lix ujeeddo mid ahaan baynu ula imani waxaa dhici karta takhsiis inaynu ila nimaad waa markay nakirooyinka la yidhaahdaa nactiga iyo mancuudku markay nakiro isla yihiin ra'aytu rajulan aswada waa takhsiis rajulan aswada macrifadii bay rajulka u soo dhoweyni oo ninkii casaa ama cadaa ama midabka kale lahaayoo dhan ayay inaga saariyo nin madow oo qura ayaad qaadanaysaa kolka waxa wey waa takhsiis macrifanimadii bay u soo dhoweysay tawdiixuna wuxuu galaa macrifada markuu yahay wax la garanayo oo marka horeba layska yaqaanin nin zayd la yidhaahyo dawaarla aynagu ah, jira markaasaa tidhi marartu bizaydin alkhayaad haddaad qaydkan alkhayaad araaciso oo marka horeba keligii zaydka khayaadkii keligii uu ahaa waa litawdiix uuna waa laga maarmayaa mararka qaarna waa madxiyo haddii shaygani uu yahay midaan la garan waayayninba lamama garan waayayo odhan maysid waa takhsiisoo waa la garan la'yahay oo waa nakiro odhan maysid waa macrifo oo tawdiix baan u kordhinayaa waa lilmadxi uun markaynu leenahay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabannay allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn arraxiimi ee naxariista naxariista khaaska ah bismi illaah arraxmaan iyo arraxiim yay tilmaamayaan oo ay sifo u yihiin allah ilaahay maa la garan la'yahay marka ilaahay ma nakira ilaahay subxaanahu wa tacaala nakira ma aha oo lama garan la'aa waxaa kalood ogaataa arraxmaan iyo arraxiim markaynu sifo ka dhignay haddaba tawdiix ma nidha waa la yar caddaynaya un oo ilaahay marka hore mamedmadow baa ku jiray waa maya maxaa haddaba alraxmaan iyo alraxiim loo keenay waa lilmadxi ammaanun waan ku ammaanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala demiga iyo cayda marka looga jeedana wa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim shaydaanka ayaan ku tilmaannay arrajiim inuu yahay mid la fogeeyey oo naxariista alle laga fogeeyey ama laga qadiyey haddaba shaydaanka rajiim markaan ku tilmaanno ujeeddadeennu waa cay uun lama garan la'a mararka qaar taraxun baa loola iman waxaad odhan allaahuma arxam cabdaka almiskiin almiskiin waa usii naxariiso mararka qaar tawkiid baa loola iman tilka casharatun kaamila wa faa'idatuhu nactiga faa'iidadiisu takhsiisun waa in takhsiis la sameeyo la soo khasiso waa hadduu nakiro yahay ow amase tawdiixun waa in lasii caddeeyo waa hadduu macrifo yahay ow madxun ama waa in lasii ammaano ow damun ama waa in lasii caayo ow taraxumun waa naxariis in lagu dalbo ow tawkiidun ama waa in wax lagu adkeeyo faa'idatu nacti nactiga faa'iidadiisu sharaxa bal eeg hadda imaa takhsiisu nakiratin nakiro la khasisayo inay tahay oo macrifada loo soo dhowaynayo ka qowlika oo kaleba weeyi marartu birajulin kaatibin waxaan soo maray nin kaatiba oo qoraaya ereyga kaatibka ihi rajulka ayay macrifada u soo dhowaynaysaa wayna khasisaysaa sababtuna waxa weeyi markaan idhaa marartu birajulin qura markaan idhaa nin baan soo maray ninkaasi kaatibna wuu noqon karaa kaatib kayrkiina wuu noqon karaa haddaan kaatibin ku qaydo kii aan kaatibka ahayn baa iga baxay oo nin kaatibo oo qura dee wuu soo yaraaday oo macrifadiiba u soo dhowaaday ow tawdiixu macrifatin macrifada caddayn la caddaynayo ayay ujeeddadu noqon ka qowlika oo kaleba weeye marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydkii alkhayaadi dawaarlaha ahaa ereygaa zayd iyo khayaan waa sifo iyo mawsuuf waana tawdiixu wayse sii caddaynayaanu wax kaloo ku jiraa ma jiro ow madxun ama waa ammaan oo waa laysku sii ammaanayaa naxwu bismi ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn arraxiimi ee naxariista naxariista gaarka ah alraxmaan iyo arraxiim waa lilmadxi uun ow damun ama cay ayuu nactigu faa'iidayni naxu acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi ilaahay min ashaydaani shaydaanka ayaan ka magan gelayaa alrajiimi naxariista alle laga dheereeyey ama laga fogeeyey ereyga rajiim ihi waa sifo shaydaanka ayuu sifaynayaa waa demi iyo cayi uun ilan shaydaanka lama garan le'e ow taraxumun waa taraxumoo naxariis dalab halkaa kitaabkaygu wuu khaldaya saxa taraxumunka dhiga taraxumun naxu allaahumma allahayow irxam u naxariiso cabdaka addoonkaaga almiskiina ee miskiinka ah ereyga almiskiin waa naxariis unbaa lagu sii doonayaa ow tawkiidun ama tawkiid weeye iyo adkayn naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye tilka taasi casharatun waa toban tobanka oo kaamilatun dhammaystiran tilka casharatun kaamila ereygaa kaamila ihi waa sifo casharaduna waa mawsuuf waxayna faa'iidaynaysaa tawkiid uun waxaa ka mid a aayaddan kale fa idaa nufikha marka la afuufo fi suuri qarniga marka la afuufo nafkhatun afuufid waaxidatun keliya ereyga waaxidatunihi waa sifo ereyga nafkhatunihina waa la sifeeye tawkiid bay faa'iideynaysaa waayo nafkhatun waa masder maxaynu u naqaanay masderkaa masderul marra sawma ahayn muuna tiro sheegaynin nafkhatun isagoo sidaa iska ah kelimuna sheegaynin haddaba isagoo wasan ahaan keli ku sheegayey haddii waaxidatun la raaciyo keli keli loo geeyey maxay noqonaysaa markaa waa tawkiidun ha sii siyaadiso weeyi halkaana hadafka iyo ujeeddada nactiga ayaynu kaga baxnay loola imanayo wa yatbacu wuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa fii waaxidin mid buu ku raaci oo min awjuhi alicraabi icraabka wejiyadiisa ah icraabka wejiyadiisu waa saddex rafcihii iyo nasbihii iyo jarkii saddexdaa mid ahaan buu ku raaci wa mina tacriifi tacriifka iyo wa tankiiri nakirayntana mid buu ku raaci labadaana mid buu ku raaci waa shan ayuu laba ka raacayaa markaa nactiga oo dhan hadduu xaqiiqi yahay iyo hadduu sababi yahay nactigu dhammaantood wuxuu ku raacayaa maxaanku idhaha mancuudkiisa shan qodob ayuu laba ka raaci waxaynu odhan jirnay toban buul afar ka raacaa shanta soo hadhay way inoo dambaynayaanoo sheekheennu nuxaadda uu ku khilaafay wuxuu yidhi sidaa ha ka daayaa nuxaaddu toban buu afar ka raacaaye ha yidhaahdiin shan buu afarka ayuu laba ka raacaa shanta soo hadhayna waa kal ficli ha la yidhaahdo ficil oo marfuuciisa loo eegayo ayuu la mid noqonayaa ha la yidhaahda bay yidhaahdeen wa yatbacu wuxuu raacayaa nactigu mancuutahu la nactiyeeyaha fii waaxidin mid buu ku raaci oo min awjuhi licraabi icraabka wejiyadiisii ah waa saddex wa mino tacriifi macrifaynta iyo watankiiri nakiraynta ah waa shan labaha ka raaco uma in rafaca hadduu rafciyo nactigu damiiran damiir mustatiran mustatira damiirka mustatirka waa markuu sababi yahay tabica wuu raacayaa fii waaxidin mid oo mino tadkiiri labaynta iyo wa ta'niisi dhadigaynta ah labaynta iyo dhadigayntana waa inuu mancuudka ku waafaqaa wa waaxidin mid kaluu ku raaci oo min alifraadi ifraadinta iyo wa farcayhi labadeeda faraca ifraadinta labadeeda farac waa taniyeynta iyo jamcinta saddexdaana mid buu ku raaci wa ilaa haddii kale waa nactiga xaqiiqigi shantaan laba ha ka raaco xaqiiqigu toban buu afar ka raacayaa markaa wa ilaa haddii kale wa ilaadani waa haddii uuna damiir mustatira rafcinaynin waa inuu ismi daahira rafciyaa ama damiir baarisa rafciyaa waa nactiga sababiga loo yaqaan markaa wa ilaa haddii kale fa huwa nactigu kalficli waa ficil oo kale oo ficilku marfuuciisu raaci waafaqi jirayo hadduu marfuucu dhadig yahay dee ficilka dhadig baa laga dhigi jiray hadduu marfuucu lab yahay ficilka lablab baa laga dhigi jiray oo tadkiirka iyo taaniiska ficilku marfuucu ku waafaqaa xagga ifraadka iyo tasniyada iyo jamacana ficilku weligiiba waa mufrad wa waajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan ow musanan usnida waynagii camridiga ku soo marnay wa wailaa haddii kale fa huwa isagu kalficli ficiloo kale weeyi mas'ale waxaa jira culimmadu ay wejiye ku sheegeen mas'aladii buu eegayaa wal axsanu waxa wanaagsan jaa'anii waxa ii yimid rajulu ninka oo qucuudun ay wada fadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu nactigii waa ereyga qucuud ah mancuudkuna waa rajul nactigu sababi buu noqday oo khilmaan daahira buu rafcinaya khilmaantii baa nactigii baa jamcu tagsiir noqday kol hadduu nactigu jamcu tagsiir yahay sababina uu noqday waxa la samaynaya waana la ifraadini sidii xeerku ahaa waana layska jamcin karaa oo qucuud baa la odhani kol hadduu marfuuciisu uu jamac yahay baan doonaya marfuuciisa khilmaan ah jamac markaan ka dhigno isagoo sababiya jamcu tagsiirka jamcutasifada jamcu tagsiir ka dhig ama iska ifraadi wal axsanu waxa wanaagsan saddex weji baa kolkaa sifada lagula iman kolkuu marfuucu uu jamac yahay kow in sifada la ifraadiyo laba in sifada jamcu tagsiir laga dhigo saddex in sifada jamac mudakaruusaalim laga dhigo saddexdaa dariiq saddexduba way inoo bannaan yihiin waxa ugu wanaagsan jamcu tagsiirka waxa inoogu soo xiga ifraadka waxa ugu liita jamac mudakaruusaalim in laga dhigo wal axsanu waxa wanaagsan jaa'anii waxa isoo gaadhay rajulu nin ninka oo qucuudun ay fadhfadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu ereyga jaa'a waa ficilkii nuunku waa wiqaaya ya'du waa mafcuulkii hore rajulun waa faacilkii qucuuddu waa sifadii oo jamcu tagsi waa sifadii weeyaan oo welibana sababiya sifada sababiga ah waxaa lagu gartaa sifada la sifeeyuhu ma lehee la sifeeyaha mutacalaqiisaa leh oo waxaan odhanayaa moobeel madow ama moobeel gelkiisu madow yahay moobeelku hadduu madowga yeesho waa xaqiiqi hadduu moobeelku madowga aan ku tilmaamayo yeelan waayo gelkiisu yeeshana waa sababi waxaan odhanayaa masaajid weyn iyo masaajid daaraddiisu weyn tahay waad aragtaa nactiga xaqiiqiga iyo sababigu axkaamta intaa unbay kala qaadanayaan jaa'anii waxaa ii yimid rajulu nin ninka oo qucuudun ay wada fadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu jamcu tagsiirkii maxaynu ka sifadii maxaynu ka dhignay jamcu tagsiir waa iyadaa ugu wanaagsan uma qaacidun baa ku soo xigo oo mufradin laga dhigo ah uma qaaciduuna baa ku soo xigo oo jamc mudakaru saaliman laga dhigo ah saddexdaasiba way inoo bannaan yihiin nactiga sababiga ah ee marfuuciisu jamaca yahay bal sharaxa aan eegna hadda siduu soo qaato iclam waxaad ogaataa anna lilismi ismiga inuu u sugnaaday bixasabi alicraabi dhinaca icraabta inagoo ka eegayna alaaata axwaalin saddex xaaladood ismigu saddex xaaladood ayuu leeyahay xagga icraabta marka la eegayo waa xagga icraabta rafcun waa la rafciyaa ismiga wa nasbun waa la nasbiyaa haddana wa jarun waana la jaraa waa saddexdaa wa bixasabi alifraadi xagga ifraadinta iyo wa hayrihi gayrkiina alaaatu axwaalin saddex xaaladood baa u sugnaaday ifraadun waa in ereyga mufrad laga dhigo wa taniyatun iyo waa in la taniyeeyo wa jamcun iyo waa in la jamciyo waa lix baan haysannaa wa bixasabi tadkiiri wa taaniih xagga tadkiirka iyo taaniiskana xaalataani baa u sugnaaday oo a ah tadkiir iyo taaniih sideed baan haysannaa wa bixasabi tankiiri watacriif xagga tankiirka iyo tacriifkana xaalataani baa u sugnaaday fa haadihi tani casharatu axwaal waa saddex toban xaaladood oo lilismi ismigu uu yeelanayo ismigu toban xaaladood weeyaanu leeyahay xagga icraabta waa saddex xagga ifraadka iyo kayrkiina waa saddex xagga tadkiirka iyo taaniiska waa laba xagga tacriifka iyo tankiirkana waa laba toban xaaladood oo ismigu qaatay baynu haynaa walaa yakuunu ismu ismigu ma ahaan karo calayhaa tobankaa dusheeda kullihaa gebi ahaan fii waqtin waaxidin xilli qura xilli qura haddaba tobankii ma wada qaadanayo waayo tobanka waxaa ku jira mufrad iyo iyo jamac baa ku jira ma mar quru magacu mufradna noqoni jamacna noqon waa inuu kolba mid noqda ama mufrad buu noqon oo jamici iyo tasniyadiibuu seegi ama taniyuu noqon oo mufradkiiyo jamicii buuse eegi ama jamac buu noqon oo mufradkiiyo wuxuu eegayaa taniyadii saasaynu ku wadaynaa icraabta saddexdaa mar qura ma wada qaadan karo ama rafco quruu qaadan oo labadii kaluu seegi ama nas buu qaadan oo labadii kaluu seegi ama jer buu qaadan oo labadii kaluu seegi macrifiya nakiro mar qura ma wada noqon karo ereygii waana macrifo waana nakiro suurtagal ma aha ama macrifuunbuu noqon ama nakiruunbuu noqon labadaa mid ahaanunbuu noqonaya lab iyo dhadig mar qura ma wada noqon karo magacani waana lab waana dhadig ma odhanaysid waxaad odhanaysaa ama waa labuun ama waa dhadiguun tobankaa qodob mar ma wada qaadanayo walaa yakuunu lismu ismigu ma ahaanayo calayhaa tobankaa dusheeda ma ahaanayo kullihaa gebi ahaantood fii waqtin waaxidin goor qudha waa limaa fii bacdihaa qaarkood sida ku sugnaatay oo qaarkood bay ku jirtaa buu ku leeyahay sheekhu limaa fii bacdihaa waa qayb ka mid mida waxaa ku sugan oo mina taldaadi isku did noqoshada ah qaar baa isku did ah alaa taraa war miyaadan ogeyn ama adan arkaynin labada macnaba waa la siin karaa arkaynna waad odhan kartaa ogeynna waad odhan kartaa alaa taraa war miyaadan ogeyn annahu shaanigu inuu yahay laa yakuunu inuuna noqonaynin alismu ismigu marfuucan la rafciye mansuuban la nasbiye majruuran la jere mar qura walaa mucarafan la macrifeeye munakaran haddana la nakireeyey walaa mufradan mufrad mid laga dhigay musanan la tasniyeeye majmuucan la jamciyey walaa mudakaran mid lab laga dhigay mu'anasan haddana dhadig laga dhigay suurtagal maaha markuna inuu wada noqdaa wa innamaa yajtamicu waxa kulmaya fiihi ismiga dhexdiisa waxa ku kulmaya minhaa kuwan xaggooga kaga kulmaya fi lwaqti alwaaxidi wakhtiga qudha arbacatu umuurin afar arrimood afar qodob baa mar qudha laga wada helayaa wahiya afartaasi min kulli qismin qayb kasta waaxidun mid buu ka qaadan taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa ii yimid zaydun ereygaa zaydihi xaggu icraabkii saddexda ahaa muxuu ka qaatay rafco ifraad iyo taniya jamac muxuu ka qaatay ifraad macrifo iyo nakiro muxuu ka qaatay macrifo tadkiir iyo ta'niis muxuu ka qaatay tadkiir afar buu qaatay fa yakuunu fiihi waxaa ahaanaya zaydka alifraadu waa kow wa tadkiiru waa laba wa tacriifu waa saddex wa rafcu qaatay fa in ji'ta haddaad keento makaanahu meeshiisa birajulin haddaad zaydkii rajul ku beddelato oo tidhaahdo jaa'anii rajulun fa fiihi waxaa ku jira atankiiru nakirannimo beddela tacriifi halkii macrifada uu risaydku ka ahaa nakiruu isku bedelay wa baqiyatu lawjuhi iyo intii soo hadhay fa in ji'ta haddaad keento makaanahu zaydka meeshiisa bizaydaani laba zayd haddaad keento ow birijaali ama rag badan fa fiihi waxaa ku jira ataniyatu taniya waa marka zaydaanka aw iljamcu ama jamc marka rijaalka bedel alifraad halkii ifraadka wa baqiyat alawjuhi iyo intii kale fa in ji'ta haddaad keento makaanahu zaydka meeshiisa bihinda haddaad keento zaydkii ayaad hinde ku beddelatay fa fiihi waxaa hinde ku jira ata'niisu ta'niis bedelo tadkiiri halkii labka uu ka ahaa wa baqiyatu alawjuhi iyo saddexdii wejiya kale fa in qulta haddaad tidhaa ra'aytu zaydan oo zaydkii aad nasbiso ow marartu bizaydin oo zaydka aad jarto icraabkaa isbeddelay saddexdii wejiye kale isma bedelin fa fiihi waxaa ku jira annasbu nasbo awiljaru ama jar bedelo rafci halkii laga rafcinayey wa baqiyat alawjuh iyo wejiyadii kale wa waqaca waxaa dhacay halka sheekhu culimmada nuxaadda ah ayuu yana ataagaa mararka qaaroo dee waxbuu saxayaa kol hadduuna cid gaara magacaabaynin ma xumo in wax la saxo wuxuu doonayaa meelaha qaar wuxuu yidhaha koob iyo labaatan qodob oo nuxaaddu ay ku khaldameen buu yidhaahdaa hadda oo kale wuxaynu odhan doonaa tacbiirka kutubta nuxaadda ku qoran bal wa waqaca waxaa dhacay fii cibaarati bacdi almucribiin culimmadu waxay ceraabta hadalkooga waxaa dhex dhacay anna nacta nactigu yatbacu inuu raaco almancuuta la nactiyeeyaha fii arbacatin afar min casharatin toban ka ahaaday ragga qaar baa yidhaahda nactigu mancuudka afar arrimood oo toban ka ahaaday buu ku waafaqaa wa yacnuuna bidaalika waxay kaa ula jeedaan annahu yatbacuhu wuxuu ku raacayaa fi lumuuri alarbaca afartan arrimood allatii afarta oo yakuunu calayhaa ismiga hore uu ku dul sugan yahay walaysa kadaalika sidaa maaha sidaa nuxaaddu ay sheegeen ma aha baan ku leeyahay buu ku yidhi wa innamaa xukmuhu xukunkiisu waxa weeyi an yatbacahu inuu raaco fi snayni laba min khamsatin shan ka mid a daa'iman weligiiba nactigu si guud shan qodob buu laba ka raacaa shantaa qodob waa saddexda awjuhulicraab iyo macrifadiiyo nakirada shantaasuu laba ka raacaya ama sababi ha ahaado ama xaqiiqi ha ahaado shanta soo hadhayna xaqiiqiga ayaa laba kale ka raaca oo xaqiiqigu toban buu afar ka raacaa markaa shanta soo hadhay sababigu ifraad iyo iyo jamac weligiiba mufrad buu ahaadaa tadkiir iyo ta'niisna marfuuciisa dambe ayuu ku waafaqaa oo waa kalidhaa ficilka waa la dhadigeeyaa haddii uu marfuuciisu dhadig yahay axkaamta sagaalka abay ah ka mid tahay wa innamaa xukmuhu xukunkiisu waxa weeye an yatbacahu inuu raaco fitnayni laba qodob oo min khamsatin shan ka ahaaday daa'iman weligiiba xaqiiqi iyo sababiba shanta alla bay ka raacayaan wa humaa iyagu waxa weeye labadu waaxidun mid oo min owjihilicraab owjuhulicraabkii mid bay ka raaci wa waaxidun mid oo mina tacriifi iyo watankiir macrifaynta iyo nakirayntana mid bay ka raaci waa shan shantaasay laba ka mida ah iska raacayaan walaa yejuusu ma bannaana fii shay-in shay oo mina nucuuti nucuudda ka tirsan waa tilmaamaha an yukhaalifa inuu khilaafo mancuutahu la nactiyeeyihiisa fil icraabi icraabka inuu ku khilaafo walaa an yukhaalifahu inuu ku khilaafo fi tacriifi macrifaynta iyo watankiiri nakiraynta fa in qulta haddaad tidhaa tusaalaa jira carab ka ansaxay kelmad waxaa jirta carabta ka ansaxday oo innagana tawjiih inooga baahan carab waxaa laga maqlay welibana raggoogii luqadooda la deliishanayey waxay yidhahdeen haadaa xujru dabin kharibin hadalkaasaa laga maqlay haadaa xujru dabin kharibin haddaba xujru dabin kharibin markaan nidhaa xujru dabin kharibin markaan nidhaa ereygan kharibin ah dee waxa weye waxa kharaabay mase cagalayda ama mase lugalayda ma aha waxaa kharaabay waa xujriga waa godka ayaa kharaabay godku muxuu xarakaysan yahay juxri baan doonaya haadaa juxru dabbin kharibin ereyga juxru a markaan idhaa juxriga iyo iyo iyo dabbin waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi bay isku yihiin kolka kharibku wuxuu sifo u yahay juxriga laakiin dabbiga uma aha way iska kasriyeen haddana dabbigii oo waxay yidhahdeen haadaa juxru dabbin kharibin bay yidhaahdeen kharibintaa maxaa lagu sifayni iyadoo nactiya oo xujriga hore juxriga hore mancuudkeegu uu yahay ayaa jurxdigiina uu marfuuc noqday kharibkiina uu maxay noqday majruur noqday maxaa lagu sifayn waxaa la yidhaahdaa qaacidadii la odhan jiray jaarka ma garanaysin jaarka qad yu'khadu ljaaru bijurmiljaari qaacidadii odhan jirtay gabaygii waa tii oo kale weeyaan xarakatulmujaawara loo yaqaanaa laakiin wasfi sifadateedii waa loo qadarayaa fa in qulta haddaad tidhaa haadaakani muntaqidun wuu burayaa biqowlihim hadalkooguu ku burayaa haadaakani juxru dabbin mascagalay godkeed weeyi godka oo kharibin kharaabay maxay ahayd in la yidhaahdo kharibun in la goday ahayd laakiin carabtii fusaxad ahayd kharibin baa laga hayaa fa wasafuu waxay ku sifeeyeen almarfuuca la rafciyaha wahwaljurxu waa godka e wahwaljuxru waa godka ee aljuxru bilmakhfuudi bay ku sifeeyeen wahwa kharibun weeyi wa biqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kale weylun hoog baa likulli humazatin lumaza nin kastoo cayb badan ama iljabin badanoo dadka isha ku caaya hoog ayaa u sugnaaday alladii jamaca maalan waa ka hantida urursada wa caddadahu ee haddana tirsada ee koobsada miskiinka aan waxba ka siinin waa kii waajibka ahaa buu ku bakhaylayaa ilaynka sunnaha ah sadaqada sunnaha ah sunnaha layskuma cadaabo fa wasafa wuxuu ilaahay sifeeyey annakirata nakirada wahiya kullu humazatin lumazatin weeyi bilmacrifa buu ku sifeeyey wahwa aladii wey alladii jamaca maalantaa sawka halkan aayaddana ay macrifo iyo nakiro isku khilaafeen kelmaddaa carab laga maqlayna icraabka sawka isku khilaafeen shantii qodobeen lahayn iskuma khilaafaan ayuu keenay ereyo burinaya sheekhu isagaa kuu tawjiihinaya wuxuu ku yidhi wa biqowlihi tacaalaa iyo alle qowlkii xaamiim tanziilu lkitaabi min allaahi alcasiizi alcaliim غاafir الdنbi وqاabili twbi shadiid الciqaabi di طown wuxuu ku yihi tanziilulkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allaahi alle xaggiisa ayuu ka ahaaday allihii alcasiizi ciziga lahaa allihii alcaliimi cilmiga lahaa khaafiri dembi dembiga kii dhaafayey wa qaabili towbi towbadana aqbalayey shadiidilciqaabi ciqaabtiisu ay adkayd di dawli ee waxbixinta u saaxiibka ahaa fa wasafa ilaahay wuxuu ku sifeeyey almacrifata macrifada wa huwa ismullaahi tacaala waa allaah ismiga ilaahay wey ismullaahi tacaala waa ismiga ilaahay binakirati nakira lagu sifeeyey wa hiya shadiidu alciqaab weeyaan waxaynu haynaa shadiidulciqaab in shadiidulciqaab oo macrifo ah lagu sifeeyey baynu hayn nakiro ah lagu sifeeyey shadiidulciqaab waa nakiro oo say nakiro u tahay ereygan shadiidihi waa mudaaf limacrifa laakiin miyayna sifo ahayn idaafa lafdiya maxaynu ku soo dhiganay alidaafa alafdiya inayna mudaafun ilayhiga ku macrifoobin baynu soo dhiganay wa innamaa qulnaa waanu nidhi innahu shadiidulciqaabku nakiratu waa nakiro liannahu isagu min baabi sifati almushabbaha waa sifatu lmushabbaho baabkeegii walaa takuunu idaafatuhaa idaafadeeduna ma aha ilaa fii taqdiiri alinfisaal infisaal qadariddeed mooye wax kale alaa taraa war miyaadan ogayn anna almacnaa macnuhu inuu yahay shadiidun ciqaabuhu oo kan majruurkii uu marfuucba macnaha ka yahay laa yanfaku kama fakanayo fi lmacnaa macnaha can daalika kaa xaggiisa qultu waxaan ku odhanayaa jawaabta saddexda su'aalood baan ka jawaabay eeg buu ku yidhi amaa qowluhum qowlkooga ay yidhaahdeen haadaa juxru dabbin kharibin markay yidhaahdeen fa akharu lcarabi carab weynankeegu tarfacu khariban kharabka way way rafcisaa oo kharibun bay leedahay walaa ishkaala ishkaal fiihi kuma sugno marka rafcaha wa minhum waxaa ka tirsan man yakhfiduhu nin khafdinaya limujaawaratihi la jaarkiisa lilmakhfuudi la khafdiyaha uu la jaaray ayay u khafdinayaan kamaa qaala shaaciru sida gabayaaguba gabayga uu ku yidhi kamaa qaala shaaciru sida gabayaaguba uu gabayga ku yidhi kamaa qaala shaaciru siduu gabayaagu gabayga ku yidhi qad yu'khadu aljaaru bijurmi aljaari ereygaa jurmi ah jiimka haynaga godi haynaga kasrinina inta badan waaad odhan waxaa la maqlaa waxaan maqlaa nin odhanaya war ninkaasi jurmi weynaa eeg jurmiga daataa la moodaya daatada lama yidhaa hebel wuu jurmi weyn ma maqasheen jurmigu daatada maaha waa eeg ereyga jirmi marka daata laga hadlayo jirmi baa la yidhaha jiimkaa la kasriyaa jirmi laakiin marka dembiga laga hadlayo waa jurmi haddii jiimka aan godo waa dembi haddaan jiimka kasriyana waa daato qad yuukhadu in loo qabto ayaa la arkaa aljaaru jaarka in loo qabto bijurmil jaari jaarka kale dembigiisa war jaarka dembigiisa waa laysku qabtaaye iska ilaali haddii nin jaa agtaada lagu waxyeeleeyo oo la garan waayo ciddii wax yeeshay soomaalidu way ka maahmaaheen waxay odhan jireen ama dadkaa qab ama dalkaa qab qofkaasi hadduu dalkaagaa wax ku dhex noqdo war ama dadkaa qab bay yidhahdeen oo dadkaagiibaa dee waxan giistay ama dalkaa qab oo falkan dalkaagii baa lagu fuliyey kolka jaarka waa layskugu qabtaa haddaba qad yu'khadu ljaaru bijurmi ljaari jaarka jaarka waa loo qabtaa buu gabayaabu sheegayaa kolka kharibkani wuxuu la jaaray juxrin buu la jaaray oo sidaynu arkayno isaga laftiisu dee majruur ah dee majruurkii unbaa la raaciyeye macnaha wuu ka godan yahay taqdiirta wuu ka godan yahay wa muraaduhum bidaalika arrinkaa waxay uga jeedaan an yunaasibuu inay isku munaasabeeyaan bayna almutajaawirayni labada jaarka ah fi lafdi xagga lafdiga labada jaarka ah xarakada la yskugu munaasabaynaya wain kaana almacnaa macnuhu ha ahaado calaa khilaafi daalika saa mid khilaafsan wa calaa haada alwejhi wejkaah fa fii kharibin kelmadda kharib ah waxaa ku sugan damatun damo muqadaratun la qadarayo manaca waxaa diiday min duhuurihaa inay muuqato ishtiqaalulaakhari ishtiqaalulaakhiri aakhirka ku mashquulay bixarakati almujaawara xarakada la-ologa iyo la jaarnimada loo yaqaan walaysa dalika kaasi ma aha bimukhrijin lahu mid ka saaraya camaa dakarnaahu kaan soo sheegnay oo min annahu isagu taabicun inuu raacayo limancuutihi mancuudkiisa filicraabi icraabtana uu ku raacayo kamaa annaa naquulu sidaan u leenahay ina almubtada'a mubtadaa iyo walkhabara khabarkuba marfuucaani waa la rafciyaa walaa yemnacu min daalika walaa yemnacu ma manciyayo min daalika kaa xaggiisa aydane qowluhum hadalkooga min alxikaaya ay yidhaahdeen man zaydan man zaydan mantu waa mubtada zaydanna waa khabar maxaa zaydan loo kordhigay markaa waa xikaayo damadii baa qadaran taasiba ma manciyayso binasbi ow man zaydin bay yidhaahdeen miyaan sadartamay walaa yemnacu min daalika kaa ma manciyayo qiraa'atu alxasani albasri xasanulbasri markuu akhriyayo aamdu alxamdi lilaahi alxamdi alxamdi daalka ayuu kasriyey wuxuuna raaciyey alxamdi isagoo mubtada'a ah. lilaahi laamka soo socdaa kasro sitaa kolkaasuu alxamdidii hore iska kasriyey walaa yemnacu ma manciyayo min daalika kaa qiraa'atu xasani albasri xasanulbasri akhrintiisa uu akhriyey alxamdu lilaahi bikasri daali daalka kasrihiisa itbaacan isagoo raacinaya likasrati laami laamka kasrihiisa walaa yemnacu min daalika kaama manciyayo aydane qowluhum hadalkooga min alxikaaya ay yidhaahdeen man zaydan ay yidhaahdeen binasbi iyagoo nasbinaya ow man zaydin ay yidhaahdeen bilkhafdi iyagoobilkhafdi eh, iyagoo khafdinaya idaa sa'alta markaad su'aasho man qaala ninka yidhaahda ra'aytu zaydan ow marartu bizaydin adayaad ku odhanaysaa man zaydan ama man zaydin wa aradta waxaanaad uga jeeddaa an tarbita inaad ku xidho kalaamaka hadalkaaga bikalaamihi hadalkiisii bixakaayati alicraab icraabka xikaayadiisa adigoo ilaalinaya waqad tabayana waxaa inoo caddaaday bi haadaa kan waxaa inoogu caddaaday sixatu qowlinaa hadalkeennu inuu saxiix yahay inna nacta nactiga laabudda waa lagama maarmaan an yatbaca inuu raaco mancuutahu la nactiyeeyaha fii icraabihi icraabkiisa iyo wa tacriifihi tacriifkiisa iyo wa tankiirihi ay yidhaahdeen wa amaa xukmuhu xukunkiisa binadari marka la eego ila alkhamsati albaaqiya sheekheennu halkaa qayb idiluna ka jawaabin baa jirta ma idiin muuqataa qayb idiluna ka jawaabin mise waa ani kitaabkaygana khaldan weylu likulli humazatin muu ka jawaabay kama jawaabin waxaa kaluuna ka jawaabin weylu likulli humazatin baynu haynaa yuuna ka jawaabin waa camal oo sidiisaba camal bashar de waynu ognahay ilaahay baa dhammaystiran subxaanahu wa tacaala ama dabcadaha ayaa wax ka tegey dabcadaha ayaa wax ka tegey dabcado kale haddaad haysiin ii sheega intaynaan dhaafin isagoo weylu likulli nuubazatin xallinaya muu muu xallinayaa jazaaka allah khayr kaasaa saxay markaa kitaabkaasaa saxay ii yarkeen in yar aynu raacsanno eeg waxaa jira waxaynu arkaynaa marka shay la sheego waa inaan la soconnaa xaashiduun inaad eegta maaha waa inaad garanaysaa waxa dhimanaya waxa jooga waa inaad la socota ama og tahay weylu likullin wa amaa qowluhu intanaa ka maqan wa amaa qowluhu qowlka sheekhu qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii weylu likulli humazatin lumazatin uu yidhi alladii fa huwa aladiigu maaha nactiye bedelun waa bedel laa nactu nactibse ma aha wa qowluhi tacaala ilaahay qowlkiisa shadiid lciqaab uu fa huwa fii taqdiir mushadid mushadid buu taqdiirtiisa qabaa aw ishadiid buu qabaa aw ishadiid ciqaabuhu oo al baa loo qadarayaa ama mushadid baa laga dhigayaa wa idaafatu haadihi sifaati sifaatkan oo la idaafeeyaa hunaa halkeennan xaqiiqatan xaqiiqa ahaan w xaqiiqatan dhab ahaan calaa manaa calaa macnaa annahu laa yakhtasu inuuna ku khaas ahayn macnaheega ayuu qabaa bizamaanin zamaan wa amaa xukmuhu binadar intaasaa inaga maqnayd oo kitaabteennu ay ka tegeen wa amaa xukmuhu xukunkiisa binadari marka la eego ila alkhamsati albaaqiya shanta soo hadhay wahiya alifraadu waa in mufrad laga dhigo wa taniyatu in laba laga dhigo waaljamcu in la jamciyo wa tadkiiru in la labeeyo wa ta'niisu in la dhadigeeyo fa innahu yucdaa minhaa waxaa la siinayaa maa yucda alficlu ficilka wixii la siinayey alladii kaasoo yaxillu uu degayo maxallahu meeshiisa fii daalika alkalaam fain kaana hadduu yahay alwasfu wasfigu raafican mid rafcinaya waa nactiga sababigo qura hadda la fahma fain kaana alwasfu wasfigu hadduu yahay raafican mid rafcinaya lidamiiri اlmawsuufi la sifeeyaha damiirkiisa daabaqahu wuu waafaqi finayni laba minhaa iyaga ka tirsan wa kamulat lahu waxaana u dhammaystirmi xiina idin markaa almuwaafaqatu waafaqii fi arbacati min cashara kelmaddii nuxaadda ayaa halkaa ku dhammaystirantay kamaa qaala almucribuun kuwa wax icraaba siday odhan jireen taquulu waxaad odhani marartu birajulin qaa'imin wa birajulayni qaa'imayni waa xaqiiqigiibuu kolkaa intan kaga hadlay wa birijaalin qaa'imiina wa bimra'atin qaa'imatin wa bimra'atayni qaa'imatayni wa binisaa'in qaa'imaatin kamaa taquulu fi lficli sidaad ficilkaba u odhan marartu birajulin qaama wa birajulayni qaamaa wa birijaalin qaamuu wa bimra'atin qaamat wa bimra'atayni qaamata wa binisaa'in qumna sidaan sidaaba u odhan jirnay un sidana ha loo yidhaahdo buu ku yidhi xaqiiqiga ayuu inoo tilmaamay shantii soo hadhay inuu ficilka la mid yahay oo shantiina laba ka mida uu ku waafaqayo wa in kaana alwasfu wasfigu hadduu yahay raafican mid rafcinaya lismin ismi daahirin daahira fa ina tadkiirahu tadkiirkiisa iyo wa ta'niisahu dhadigayntiisu calaa xasabi daalika alismi ismigaa uunbuu xisaabtiisa noqon adhaahiri muuqda hadduu sabab yahay oo wax ka dambeeyo uu rafcinayo eeg sifadani ku waafaqi maysa la sifeeyaha labnimada iyo dhadignimadae ka dambay rafcinaysay ku waafaqi laa calaa xasabi almancuud mancuudka xisaabtiisa noqon mayso kamaa ana alficla sida ficilku alladii ficilka yaxilu degaya maxallahu meeshiisu yakuunu kadaalika saasoo kale uu noqonayo taquulu waxaad odhan marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo qaa'imatin ay taagan tahay ummuhu hooyadii qaa'imatin waa sifo rajulinna waa mawsuuf miyuuna midna lab ahayn midna dhadig ahayn waayo qaa'imadu labnimadiiyo dhadignimada ummadan dambay ku waafaqaysaa fa tu'anisu waad dhadigayni asifata sifada lita'niisi alummi hooyada dhadigaynteeda darteed walaa taltafitu daymoon maysid likownilmawsuufi la sifeeyaha ahaantiisa mudakaran mid lab laga dhigay uu yahay li'annaka adigu taquulu fi lficli ficilka dhexdiisa waxaad odhan qaamad ummuhu hooyadii baa kacday wa taquulu fii cagsihi waxaad odhan marartu waxaan soo maray bimra'atin gabadh gabadha oo qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabbaheed fa tudakiru labbaad ka dhigi asifata sifada qaa'imka ah waa litadkiiri labi abka labka laga dhigay walaa taltafitu mana daymoonaysid likownilmawsuufi la sifeeyaha ahaantiisa mu'anasan mid la dhadigeeyey uu yahay li'annaka adigu taquulu waxaad odhan filficli ficilka dhexdiisa qaama abuuha aabbaheed baa kacay qaala allahu tacaala ilaahay baa aayaddan qur'aankaa ku yidhi rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar min haadihi alqaryati tuuladan addaalimi uu dulmiga sameeyey ahluhaa dadkeegu ereyga adaalimi waa sifo qaryaduna waa mawsuuf labnimadiiyo dhadignimada way isku khilaafeen waayo daalimku ahli ahalku waafaqaya ee qaryada ma waafaqayo wa yejibu waxaa waajibaya ifraadulwasfi wasfiga in la ifraadiyo walow kaana faaciluhu faacilkiisu haba ahaado muhanan laba ow majmuucan ama mid la jamcinayo kamaa yejibu daalika siduu kaasi u waajibayo fi lficli ficilka dhexdiisa fa taquulu waxaad odhan marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin labada nin oo qaa'imin ay taagan yihiin abawaahumaa aabbayaashood wa birijaalin rag baan soo marnay ragga oo qaa'imin ay taagan yihiin aabbaa'uhum aabayaashood kamaa taquulu sidaad u odhanaysid qaama waxaa istaagay abawaahumaa labadoodii aabbo wa qaama waxaa istaagay aabbaa'uhum aabbayaashood waman qaala ninka yidhaahda qaamaa waxaa istaagay abawaahumaa ninka yidhaahda waman qaala qaamaa abawaahumaa ninka yidhaahda waakaluunii albaraakiisu ninka yidhaahda hannaa wuxuu laba ka dhigay alwasfa wasfigii wa jamacahu uuna jamciyey jamca salaama jamcii jamca mudakarusaalim la odhan jiray ninka sidaa yidhaahda ee sidaa u jamcin jiray fa qaala wuxuu odhanayaa qaa'imiina abawaahuma qaa'imiina abawaahuma qaa'imayni baan doonaya qaa'imayni abawaahuma iyo qaa'imiina aabbaa'uhum way u bannaan tahay waa luqatu akaluuni albaraakiis wa ajaaza aljamiicu dhammaantood waxay banneeyeen an tujmaca sifatu sifada in la jamciyo lijamci tagsiiri jamcu tagsiir lagu jamciyo idaa kaana alismu ismigu markuu yahay almarfuucu la rafcinayaa jamcan jamc markuu yahay fa taquulu waxaad odhan marartu birijaalin rag baan soo maray ragga oo qiyaamin ay wada taagtaagan yihiin aabbaa'uhum aabbayaashood wa birajulin nin baan soo maray ninka oo qucuudin ay wada fadhiyaan khilmaanuhu inamadiisu wa ra'ow daalika sidaa ayay arkeen axsana inuu ka wanaagsan yahay min alifraadi kelinimada alladii kaasoo huwa isagu axsanu ka sii wanaagsanaa min jamci tasxiix jamaca jamcu tasxiixa ah ka sii wanaagsan in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu egaan doonaa waxaa inooga hadhsan in yarbaa inooga hadhsan laakiin waxaan inoo saamaxayn in uu iswada socdayo kanaa inagu dheeraa insha allah halkaasaan ku daysan doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam